الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ali محمد وسلم تسليما kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bn abi jamra ayaynu kusoo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiidka laba boqol iyo saddex iyo soddon can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam lacana allahu alwaasilata walmustawsila waalwaashimata walmustawshima lacana allaahu ilaahay ha nacdalo ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alwaasilata gabadha yacni timo wax kale ku xidhiidhisa oo bimacnaa timihii bay timo kale ku kabaysaa si ay ugu muuqato in timaheedu fara badan yihiin ama nafteeda ha ugu xidhiidhiso timahaas ama qof kale ha ugu xidhiidhiso walmustawsila iyo ta dalbaysa in loogu xidhiidhiyo timaha ta ficilka samaynaysa nafteeda ha ugu ku xidhiidhinayso timaha timo kale ama shay kale ama qof kaleba ha ugu xidhiidhinayse iyo ta dalbayseele igu xidhiidhiya labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay waalwaashimata waalmustawshima wuxuu kaloo nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam gabadha washmiga samaynaysa washmi waxaa la yidhaahdaa marka waxa weeye jidhkoo kale daloolin jireen waqtiyada qaarkood caadooyin ay isticmaali jireen carabtu wakhtiyada qaarkood eh, inay markaa dumarku jidhka daldalooliyaan oo irbadoo kale ku mudmudaan markay irbaddaa ku mudmudaanna meeshay kaga dhiijiyaan ayay waxay samayn jireen inay indhakuul iyo wax ku daadiyaan si marka waxa weeye ay uga muuqato jidhka inta kale uga muuqato yacnii sida hadda markaa dadka qaarkood ay sameeyaan meelaha qaarkood jidhkooda inay wax ku qorqoraan oo ay markaa waxa farsamooyin ay ku sameeyaan marka wuxuu nabigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam alwaashimata gabadha jidhkeeda daldaloolinaysa dabeedna marka waxa waxaweye midabo iyo waxaweye indhakuul iyo wax la mida ee ku samaynaysa si markaa midab ay u yeelato ama meeshu ay uga duwanaato jidhka kale ama ay u dhalaasho iyo walmustawshima ta dalbaysa in markaa sidaa washmiga loo sameeyo jidhkeeda loo daldalooliyo oo dabeedna waxaa lagu shubo waashimadu waxay noqonaysaa ta nafteeda ku samaynaysaa waa soo gelaysaa ta qof kale u samaynaysaana waa soo gelaysa xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waxaanu xadiidku caddaynayaa labadaa arrinba in la sameeyaa inaanay bannaanayn oo ay xaaraan tahay mar hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u nacdalay cidda samaysa waxaa laga qaadanayaa inaanay bannaanayn oo min kabaa'iri dunuub ay ka mid tahay waayo lacnadu waa shay aada u culus waxaanay ahlucilmigu yidhaahdaan dunuubta kabaa'irta waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah eh, in waxa weeye xad adduunya loo sheego ama xad aakhiro loo sheego xadka aakhirena waxaa loo jeeda cuquubo makhsuusa waa in aakhiro loogu sheegay sida cadaab gaara in la yidhi waa lagu cadaabayaa salaasatun laa yukallimuhum allah walaa yandur ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waa cuquuba makhsuusa ama marka in caro ilaahay lagu gaar yeelay oo laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan ama in lacnad lagu gaar yeelay sida in la yidhaahdo rasuulka ilaahay baa nacdalay calayhi salaatu wasalaam ama in ilaahay baa nacdalay ama rasuulkaa yidhi lacana allaahu man facala kada waxaa laga qaadanayaa inay dunuubta kabaa'irta ka mid tahay wakada marka waxa weeye dembiga kufri ama shirki ee lagu sheegayna walow asqarba ha noqdee wuxuu noqonaya min alkabaa'ir yani wakada haddii la tasriixiyo inuu kabaa'irta ka mid yahay waa cala sabiil awla sida xadiiska inoo iman doona min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh ama lafdi kale oo markaa ku yani min akbar alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayh marka dembiga nacdal lagu sheegaa oo lisaanka sharciga ay ku soo aroortay nacdali ku timi waxaa laga qaadanayaa inuu yahay dunuubta kabaa'irta inuu ka mid yahay xidhiidhinta timaha timo kale lagu darayo timo aadami horta in lagu xidhiidhiyaa itlaaqan ma bannaana shaygii aan timo aadami ahayn xidhiidhinta lagu xidhiidhinayo culammada qaarkood baa tafsiil markaa sheega waxaan timaba ahayn haddii lagu xidhiidhinayo ashyaa kale ay tahay oo timihii lagu waaweynaynayo markaa lafteeda ahlucilmiga qaarkood baa markaa doona masalada inay xoogaa tafsiiliyaan laakiin sida saxiixa ah ee dawaahirta adiladu ay tilmaamayso waa in itlaaqan ayna u bannaanayn maxase ha ahaadaan timi aadami ha ahaadaan dhogor iyo wax la mida oo markaa xayawaanaad laga jaray ha ahaadaan markaa shay kale in markaa timaha lagu waayinaynayo oo markaa waxaweeye lagu darayo waayo waxaa soo arooray xadiis sheegaya zajara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam an tasila almar'atu bishacriha shay-an nebigu wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam qofka dumari inay timaheeda wax ku xidhiidhiso shay-anna lafdigeedu waa caam oo waxaa markaa ka muuqata inay markaa waxa weeye aan la kala saarin shaygaasi waxa uu yahay inaan la kala saarin ayaa markaa waxaweye laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddaan dhogor iyo timo iyo wax la mida aynay ahayn bacdi culamada ka mid waxay yidhaahdeen shayga lagu xidhiinaya haddaan markaa eh, timana aynay ahayn dhogor xayawaanaad iyo wax la midana aynay ahayn eh, xaalka noocaas ah iyadu marka waxa weeye ma soo gelayso cumuumka laakiin culamada qaarkood ba camimay maadaama dawaahirta adiladu ay caam tahay oo cumuumkaasay ku camal faleen marka waxa weeye an tasila almar'atu bishacriha shay-an waxaa laga qaadanaya cumuum ayaa markaa laga qaadanaya oo waxaweye nahyiga soo aroore ee zajriga ahi waxa marka uu leeyahay macna nafyi ayuu leeyahay oo shibhu nafyi baa ku sugan nakira fii siyaaqi nahyina waxay faa'iideeyaan cumuum bay faa'iideeyaan cumuum ayay faa'iideeyaan wakadalika halkan mutacalliqii baa la xadfay oo waxa weeye waxa lala xidhiidhinayay lama xadidin waxaana markaa la yidhaahdaa xadfu lmutacalliq yu'dinu bitacmiim oo shayga lagu xidhiidhinayo bishacrin lama odhan lacana allaahu lwaasilata eh, bishacrin yacni markaa lama odhan eh, maadaama markaa la xadfay mutacalliqi la xadfay qaacidada usuligu waxay tahay xadfu lmutacalliqi yu'dinu bitacmiim mutacalliqa haddii la xadfo wuxuu ku ogeysiinayaa aad ku garanaysaa caam yeelis in la caam yeelaayo ayaa markaa lagu garanaya saas ayaa lagu garanaya laakiin waynu sheegnay culamada qaarkood inay tafsiilinayaan oo ay leeyihiin haddii markaa eh, xariir iyo wax kale lagu xidhiidhiyo eh, dhibaata kuma sugna eh, nooc mafsadiina de waa ku jiri kartaayo markaa waxaa ka iman kara yani waxa weeye tadliis iyo yani wax beenbeeno qofki isku qurxinayo wax beenbeena oo isku qurxinayo markii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay oo lagu yidhi qof dumare ay ku tiri bal ka warran haddii markaa weeye ninkaygu waxaanu isiin aan markaa waxaweeye eh, iska yeelyeelo inuu isiiyey oo kale markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi thawbay zuurin qofka isku dherginaayo iska yeeliyeelaya inuu ku dheregsan yahay oo la siiyey waxaan la siin wuxuu ka dhigan yahay laba maroo beenbeena ruux kale kaleu ka dhigan yahay marka beentii dee waxay leedahay mid ficli ah waxay kaloo leedahay mid qawli ah marka saas aawadeed inaan la samaynin weeye tii marka waxaweyan yani doonaysayna waa inaan lagu caawin oo waxay noqonaysaa icaano lagu caawinaayo shay munkara walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan inay talabtaana uma bannaana inay samaysaa uma bannaana inay mid kale oo samaynaysa ku caawisaana uma bannaana masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxay ku saabsan tahay washmiga in jidhkii marka waxa la xardho oo marka waxaweeye inta la daldalooliyo wax lagu shushubo si waxaweeye jidhka kale ay uga duwanaato ama meeshu ay uga dhalaal duwanaato meesha kale ama marka wax loogu qoro oo wax marka aan ka bi'in loogu sameeyo ashyaada noocaasa waxaa ku sugan takyiir likhalq xadiiskan riwaayadkiisa qaarkood waa ku soo inta marka wax kalena lagu sii daray almughayiraati likhalq illaah yani kuwii beddelayay khalqiga ilaahay marka abuurka ilaahay in la bedelo ma aha oo qofku marka waxa weeye uu tagyiir ku sameeyo siduu ilaahay u abuuray waxyaalaha shaytaanku dadka amrayana waxaa ka mid a ah inay khalqiga ilaahay ay isku dayaan inay beddelaan wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah shaytaanku waxyaaluhu ballan qaaday waxaa ka mid a ah inuu yidhi dadkaan amraya inay bedelaan khalqiga ilaahay markaasay waxay beddeli doonaan ilaahay abuurkiisay beddeli doonaan maanta hadda takyiiru khalqi illaah waxa weeye aad baa loogu tafanunay siyaalo aad u fara badan oo yacni kaba sii daran ashyaada soo arooray ba aad loo sameeyey yacni marka waxa ilkaha in la kala yacni waxa weeye la feedfeedho oo la qorqoro ayaa wakhtiyadii hore jiri jiray almutafallijaati taasi waxay noqotay marka waxyaalo marka ay sahal u noqonayso marka la eego waxa yani la samaynayo nisbadooda ayaa marka lagu kacay oo khalqigi ilaahay bedelaad la bedelaya ah yani ma yaro taasi oo waxa weye waa dembi weyn oo dee kabaa'ir ah lakiin waxaa laga tilmaamayaa tagyiir likhalqi illaahi baa wuxuu noqday maraatib isagoo qudhiisu inuu kii sii kala daran yahay sharkii baa sii kala daran tagyiirka markaa la samaynayo wakhtiyadan casrigan la sameeyaa wuxuu yahay mid aad iyo aad u sii daran oo laga yaabo waqtiyadii hore haddii la sheegi lahaa oo ay dadka qaar maqli lahaayeen inays odhan lahaayeen ba dee macquul maaha mala in la sameeya yani mala dad waxaa ku kici maayaan ya waxay gaadhay marka waxa weeye dee in midabkii qofka marka la bedelo oo qofkii marka waxa madoobaaw iscaddeeyo ama waxaweye midab kale iska dhigo waxay gaadhay marka waxaweeye in eh, xubnihii jirkiisa u bedelo oo qofkii labka ahaa uu dhadig iska dhigo ouba yidhaahdo waxaan doonayaa markaysa markaa in eh, yani markaa waxa weeye layga dhigo eh, yani markaa gabadh markaa layga dhigo markaasaa waxa weeye marka camaliyaad lagu samaynaya camaliyaad ayaa lagu samaynaya kharash fara badani ku baxaayo ayaa lagu samaynaya oo xubintii marka waxa ku taallay laga suulinayaa oo waxyaalo kale markaa waxa weyaan marka laga jeexayaa oo marka waxa weye wax lagu mudayaa marka waxa jirkiisa oo markaasaa dheecaanada qaarkood iyo unugyada qaarkood ay aad u soo siyaadayaan oo markaa jidhku soo daynaya markaasaa waxa weye naasihii soo dhacayaan ashyaada noocaasee la samaynayaa waxay ka mid tahay yani waxyaalaha muxaramaadka kabaa'irta bay ka mid tahay dembiyada waaweyn ayay markaa ka mid tahay qofku midabkiisa inuu bedela uma bannaana inuu waxaweye markaa yani jinsigiisa inuu isyidhahdo bedelo jinsi kale noqo marka uma bannaana yani kullu dalika marka inuu ku kaca midka uma bannaana waxaanay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub ayay ka mid tahay salaamadiisa iyo nabadgelyadiisuna waxay ku jirtaa hadday tahay xagga diin ahaan iyo xagga caafimaad ahaanba sida allah u abuuray ya waxyaalahan markaa qofku uu doonaayo inuu sameeyo dadka qaar ay samaynayaan dadka lumay ay qaarkood ku kacayaan waxa weeye diintoodiina way kharibayaan oo diyaanadoodii iyo diintoodii waxbay ka yeelaysaa waxay ku kacayaan arrin markaysa waxa khataro weyn bay ku kacayaan marlabaadkana yacni adduunyadoodii iyo caafimaadkoodiina markaysa waxba yeelaysa oo salaamadu sida tabiiciga ilaahay u abuuray khilqada uu ku abuuray ayaa salaamadiiyo nabadgelyadii ugu jirtay laakiin waxa weeye tan kale waa wax markaa waxa weeye yacni dhibteedu kusoo noqonayso cuquubana waxaa laga yaabaa in loo soo dedejiyo iyadoo tii aakhirana marka ay u dambayso cuquubana in adduunyada lagu soo dedejiyo ayaa laga yaabaa xataa kuwa midabkooda beddelaya oo kimikada intay isku isticmaalaan dabeedna marka waxa weeye midabkii midab aan ahayn yani marka isu yeelaya yani waxyaalaha ismariyeen daraaddeed waxa marka uu noqonayaa jirkoodu adkaysankii uu lahaa maqaarkoodu iyo haragoodu ma yeelanayo yacni qoraxdii ma xamilayaan dabkii ma xamilayaan waxa marka waxaway ka soo baxaya had iyo jeer markaysaa finanno iyo alerjig bay markaysa markaa yeelanayaan waxay noqonayaan marka inay la daba joogaan markaysa markaa dawooyin marka ay la daba joogaan oo ay mar kastaba markaysa ismariyaan inay ka ilaaliyaan qoraxda inay ka ilaaliyaan waxa weeye markaa dabka inay ka fogaadaan waxyaalo badan bay markaysa markaa keensanaysaa marka waxa weeye khatar bay leedahay sidaas aawadeed ilaahay khalqigiisa qofku waa inaanu bedelin aanu taqyiir ku samayn cuquubadana in loo soo dedejiyo waa dhici kartaayo adduunyadaba ciqaab degdega loogu keeno qofkuna markaa uu isku cilkaambiyo wakhti aad u badan marka waxa weeye waa in aad iyo aad arrinka laysaga ilaaliya xadiiska laba boqol iyo afar iyo soddon can mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu qaala bayna ana radifu nabiy sala allahu aleyh wasalam laysa baynii wa baynahu ila aakhirat raxli mucaadi bnu jabal waxau ihi radia allahu canh bayna wakhti gudihiisoo ana anigu radiifu nabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam fandambeedkiisa aan ku suganahay bimacnaa dameer uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu korsanaa ou saarnaa ayaa fandambeedka nebigu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam mucaad ku qaaday oo dameerka xaggiisa dambe uu fadhiisiiyey si uu markaa labadooduba ay markaa rakuub uga dhigtaan dameerka laysa baynii wa baynahu ilaa akhiratu raxli waxaa nebiga eh, daabadda uu saaran yahay fandambeedkiisa aan ku sugnaa daabadda fandambeedkeeda waxaan ku sugnaa laysa baynii wa baynahu ila aakhiratu raxli iyadoo aniga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu dhexdayada ku sugnayn mooyaane qorigii kooraha markaa lagu fuulayo dameerka markaa lagu fuulayo xaggiisa dambe ku sugnaan jiray mooyaane wax kale aanu noo dhaxayn yacni waxaa jira marka waxa weeye kooraha marka waxa lagu fuulayo dameerko kale waxaa lagu fuulayo ayaa waxa marka waa lagu xidxidhayaa marka qori baa markaysa yacni xaggiisa dambe laga yeeri jiray oo halkaa markaa kooraha ka dambeyn jiray waxaana marka uu tulada haddii la saaran yahoo kale uu ku beegnaan jiray halka markaa dhabarka ayuu ku beegnaan jiray marka qofka saarani ama awrka ama dameerka waa ku tiirsan jiray wakhtiyada qaarkood marka isagu mucaad waa ka dambeeya qorigaas waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam daabadda uu saaran yahay fandambeedkeeda aan ku sugnaa oo nabiga gashanaa laysa baynii wa baynahu xaal marka anigiiyo isaga aynay u dhaxaynin ila aakhiratu raxli qorigii marka waxa weeye kooraha xaggiisa dambe ku sugnaa mooyaane ee daabadda lagu xidhxidhay mooyaane ee wakhtiyada qaarkoodna qofka daabadda saaran uu ku tiirsan karayey taas mooyaane wax kale iyada noo dhaxayn raxligana waxaa la yidhaahdaa waa waxa markaa waxaweye tulidda korkeeda laga yeelo ama dameerka korkiisa laga yeelo si loogu fuulo oo rakuub looga dhigto waxaa markaa ka xigaya daabadda fa qaala wuxu yaa mucaadu mucaadow qultu waxaani labbayka yaa rasuula allah yacni waan ku ajiibay oo yeedhmadaada waa aqbalay aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbalay yani waxay ka dhigan tahay laba goor baan ku ajiibay rasuul allaahi ay rasuul allahi rasuulka ilaahayow wa sacdayka waan ku taageeray yacni taageero taageero ka dambaysaan ku taageeray tasniya ku sugan oo labadaba waa la tasniyeeyo labayka yacni asalkeedu waxay labayni laka ay ilbaabayni laka kaannahu inuu leeyahay ilbaaban bacda ilbaabin ijaabo ijaabo ka dambaysaan ku ajiibay laba goor baan ku ajiibay iyo laba goor baan yacni markaa ku taageeray iscaadan bacda iscaadin marka taxdiid loogama jeedo labadee waxaa looga jeedaa un takfiir in la farabadin ayaa looga jeedaa uma saara saacatan intaa dabadeed nebigu waa socday calayhi salaatu wasalaam saacad qadar wakhti ka mida ayuu socday yani markii wax uma sheegin wuu aamusay dabeedna waa socday cabbaar markuu socduu uma qaala dabeedna wuxu yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allaahi wa sacdayk labayka waa ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba aqbalaad iyo yeelitaan aqbalaad ka dambaysaan ku aqbalay oo yeedhmadaada aqbalay oo yeelay rasuul allaahi ay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wasacdayka sacdayka taageero taageero ka dambaysaan ku taageeray uma saara saacatan haddana mar labaad buu intuu aamusay qadar markaa socday saacadda looma jeedo hadda markaa tan aynu naqaanay lixdanka daqiiqa ah waxaa laga tilmaamayaa un qadar wakhtiga ka mid a waayo saacadda noocani ma jirin waxaa laga tilmaamayaa qadar wakhtiga ka mid a uma qaala dabeedna wuxuuhi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan ihi labayka rasuula allaahi waan ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan yeedhmadaada aqbalay rasuul allaahi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wasacdayka ee taageero taageere ka dambaysaan ku taageeray saddex goor buu sidaa ku yidhi qaala wuxuu ihi hal tadrii ma garanaysaa maa xaqu llaahi cala alcibaad allah xaqiisu muxuu yahay calaa cibaadih addoommadiisa xaquu ku leeyahay muxuu yahay xaqa allah addoommadiisa ku leeyahay ma garanaysaa qultu waxaan idhi haddaan mucaadahay allah wa rasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa uga aqoon badan cid kaloo dhanba qaala wuxuu ihi xaqu llaahi calaa cibaadihi an yacbuduuh xaqa allah ku leeyahay addoommadiisa an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahayna aynay waxba ugu shariig yeelin oo waxay la wadaajiyaan aynay jirin ee ilaahay cibaadada u saaf yeelaan oo keligii caabudaan kaasaa xaqii ilaahay addoommadiisa ku leeyahay ahaaday uma saara saacatan dabeedna qadar buu socday wakhtiga ka mid a uma qaala dabeedna wuxuu ihi yaa mucaadu bna jabalin mucaadow ibna jabalin ina jabalow qultu waxaan idhi labbayka rasuula allahi wa sacdayk yacnii waan ku ajiibayo waan ku aqbalay yeedhmadaada aqbalaad aqbalaad ka damaysan aqbaloo yeelay rasuul allaahi rasuulka ilaahayow wasacdayka taageero taageere ka dambaysaan ku taageeray qaala wuxu uhi hal tadri maa xaqu alcibaadi cala allaahi ida facaluuh ma garanaysaa maa xaqu alcibaadi addoommada xaqoodu muxuu yahay cala allaahi allah ay ku mutaysteen oo ay ku leeyihiin idaa facaluuhu markay addoommadu markaas sidaas sameeyaanoo xaqa allah ay ka soo baxaan allah keligii caabudaan xaqay addoommadu allah ku leeyihiine allah isugu waajibiyey waa maxay qultu waxaan idhi haddaan mucaadahay buu yidhi allah warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa uga aqoon badan cid kaleba qaala wuxuu ihi xaqu lcibaadi cala allahi anlaa yucadibahum wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoommada xaqoodu cala allaahi allah ay ku mutaysanayaan ee allah isugu waajibiyey anlaa yucadibahum waa inaanu cadaabin yacnii ciddii allahaan u shariig yeelin ee keligii caabudda inaanu cadaabin ayuu ilaahay isugu waajibiyey xadiiskan bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu ku tusinayaa fawaa'id fara badan baa laga qaadanayaa bacdi fawaa'idda ka mid a ah haddaynu sheegno waxaa ka mid a ah, waa midda koowaade maqaamka iyo mansilada mucaad nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa uu ku lahaa inuu weynaa saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fangeliyey oo daabaddii u saarnaa ayuu fandambeedka markaas saaray waana soo aroortay mucaad in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa oo yidhi waan ku jeclahay waxyaalaha qaarkoodna ugu dardaarmay waana la soo wariyey inuu marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ammaanay yacni taana waa la soo wariyey oo marka waxa weeye waxbaa ku soo arooray iyo in aakhiro lasoo saarayo isagoo culamada ka horeeya qadar ka horeeya yuxsharu mucaadun yowma alqiyaamati amaama alculamaa'i biratwa yacni qadar isagoo culammada ka horeeya ayaa mucaad la soo saaraya taasina waxay tilmaamaysaa fadliga mucaad xadiiska sidaa tilmaamayana sheekh albaani waa quweynaya ratwadana culammadu waa isku khilaafeenoo ratwada mayl waa lagu fasiray tallaabo waa lagu fasiray yacni waxa weeye tuuriyo dhagax marka la tuuro ilaa intuu ku dhici karo waa lagu fasiray marka tafaasiir kala duwan ayaa ku sugan almuhim waxaa laga qaadanaya nooc tashriif inuu ku jiro waxyaalaha laga qaadanaya xadiiska waxaa ka mida daabaddii in marka laba qof ay wada fuuri karaan maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam uu mucaad inuu la fuulo ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fandambeedka u saaray daabaddii in laba qof ama laba ruux inay wada fuuri karaan ayaa laga qaadanayaa hadday tahay daabaddu mid awoodaysa oo taaqa yacni markaa qaadi karaysa yacni mid awoodaysa qaadi karaysa hadday tahay inay bannaantaa laga qaadanayaa oo aan dhibi ku sugnayn nebigana calayhi salaatu wasalaam dad badan baa laga soo wariyey inuu markaa fandambeedka ku qaaday ahlu cilmiga qaarkood baa waxay u gaar yeeleen kitaab bay u gaar yeeleen ay ku tirinayaan cid kastaoo nebigu calayhi salaatu wasalaam daabadda uu saaran yahay fandambeedkeeda uu ku qaaday magacyadooda iyo tirinta la tirinayo ahlucilmiga qaar baa kitaab u gaar yeelay sheekh ibnu mandah la yidhaahdo ayaa markaa wuxuu ururiyey axaadiista nooca kusoo aroortay dabeedna wuxuu helay ilaa soddon shakhsi inay gaarhayaan ilaa soddon marka waxa weeyaan yacni markaa ruux inay gaarayaan cidda fandambeedka uu ku qaaday ayuu markaa soo ururiyey qaar wuxuu ahaa marka mucaad mar usaame mar fadli mar cid kale mar zawjaadkiisa nabiga sala allahu alay wasalam cid ka mida inuu ku qaaday fandambeedka wahaakada waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a asaaliibta nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax u bari jiray oo yacni inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyo oo macaad ugu jawaabay labbayka yaa rasuula allahi wa sacdayk oo ka aamusay oo haddana mar labaad weydiiyo ou haddana markaas sidii si leeg jawaabay ou ka aamusay haddana mar saddexaad weydiiyo ou sidii oo kale ugu jawaabo ou ka aamuso markii saddexaad uu sheego yacnii su-aasha uu weydiinaayo oo dabeedna markuu garan waayo amaba uu ka edebsado yacni nebigu u sheegayo ama uu su'aashii ku celcelinayo ilaa saddex goor oo mar saddexaadka ugu sheegayo waxaa ku sugan ihtimaam baalig ya oo shakhsiga shayga sidiisa loogu sheegay iyadaan la su'aalin iyo shayga la weydiiyey oo markuu garan waayo loo sheego wuxuu u weelayn badan yahay oo u qabasho badan yahay shayga inta la weydiiyey uu garan waayo bal ka warran marka lagu celceliyo su'aashii oo saddex goor la su'aalay oo mar walba laga aamusay labadii gooree hore mar saddexaadkiina loo sheegay wuxuu dareemayaa masaladaasi siday markaa muhimadda u tahay yacni masalada noocaasana inuu fudaydsado lagama yaabo oo marka waxa weeye si sahlan yacni marka agtiisa ay ku noqoto masalada inuu ilaawo lama filayo waxaa la tilmaamayaa muhimadda masaladani leedahay inay tahay muhimad weyn inay tahay ayaa laga tilmaamayaa siyaalaha nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxu bari jiray ee wanaagsanayd min asaaliibihi alxasana ayay markaa ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam siday uga edebsan jireen waqhtiyada qaarkood shay ay garanayaan bay ta'aduban uga joogi jireen oo allah warasuulu aclam u odhan jireen wakhtiyada qaarkoodna shay ay garan waayaan bay odhan jireen allah warasuulu aclam waxaa kaloo laga qaadanaya radd lcilmi ilaa caalimi cilmiga in loo celiyo ciddii garanaysay loo celiyo ayaa laga qaadanaya wakhtigii nabiga sala allahu aleyh wasalam saxaabadu saa way isticmaali jireen allah warasuulu aclam hadda wakhtigeenna ma la isticmaali karaa bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam markii nebiga la oobsaday dabadeed ma la odhan karaa allah warasuulu aclam sida saxiixa waxay tahay waa la tafsiilinayaa wixii umuuree dunyawi ah waxyaalaha hadda adduunyada ka dhacaya wax la mida Eh, ma odhanaysid allahu warasuulu aclam eh, haddaad cabiraysa allahu aclam waa inaad tidhahdaa waayo umuurahaasi nisbada nebiga hayb bay u yihiin qeybkana qadarka looga waxyooday bes buu ka og yahay marka dee ashyaadii loo waxyooday haddaanu ahayn dee miduu og yahay ma aha xataa ashyaada qaarkood oo dhici doona eh, oo wakhtigiisii nebiga aan dhicin calayhi salaatu wasalaam haddiiba loo waxyoodoo loo sheegay shaygaas dee kama warqabo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay dabadeed inuu wixii dhaceel iyo in kale marka sidaas aawadeed waxyaalaha dunyada ka dhacaya dunyawiga ashyaada noocaasa allahu wa rasuulu aclam ma odhanaysidee allahu aclam waa inaad ku gaabsataa laakiin shaygii diini ah mas'ala diiniya hadduu ruuxu garan waayo xalka waa odhan karaa allahu wa rasuulu aclam sida saxiixa ah waana odhan karaa allahu aclam saynu horeba usoo sheegnay oo darsii hore aynu ku soo marray laakiin almukararu axlaa marka way jiraan bacdu ahli cilmi oo karaahiyaystay oo yidhi waxa weeye markii nebiga la oofsaday dabadeed ee nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam allahu aclam keliya in la isticmaalo ayay saxdu tahay allahu wa rasuulu aclam aan la odhan iyagoo u sababeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii markii dambe may isticmaali jirin allah warasuulu aclam taasay culamada qaar u sababeeyeen laakiin saxiixu waxay tahay inaan dhibi ku sugnayn culamada qaarkoodna saa waa tilmaameen waana sida saxiixa ah waayo dee cilmiga diinku nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku soo degay isagaana u aqoon badnaayoo basharka kale uga aqoon badnaa saas aawadeed cilmigu nebigu ku sifaysnaa iminkana waa ku sifaysan yahay oo sida nubuwadiiyo risaaladiiba ugu sifaysan yahay buu cilmigiina ugu sifaysan yahay kama guurin saas aawadeed sidii markiiba loo odhan karaaya iminkana loo odhan karaa marka taasna saas yadaa weeye sababkuna waa sidaas ama warka ku saabsan saxaabadu ma isticmaalinna nadar baa ku sugan waayo waa soo aroortay aasaarta qaarkood saxaabada qaarkood inay isticmaaleen bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam allah warasuulu aclam saas aawadeed yacni markaa waxay noqonaysaa eh, inaan markaa eh, dhibi ku sugnayn bay noqonaysa wax dhibi aynu ku sugnayn xadiidka waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ah inuu xaqu ilaahay addoommada ku leeyahay inuu jiro xadiiskuna waa caddaynaya xaqa allah addoommadiisa ku leeyahayna waxa weeyaan inay allah oo keliya caabudaan oo isaga waxidaan oo tawxiid la yimaadaan oo aynay waxba ugu sharig yeelin laa shirki asqar walaa shirki akbar shirki weyn iyo shirki yar midnaba waynana ula iman mid asqara iyo mid akbaraba midnaba waynana ula iman taasi waa xaqa allah ku leeyahay addoommadiis xaqa addoommadu allah ku waa inaanu cadaabin ciddii ilaahay aan u shariig yeelin ee towxiid khaalisa la timi waa inaanu cadaabin qolyaha muctasilada la yidhaahdo qolo luntay ah waxay yidhaahdaan xaq ilaahay ku waajibay baa jira oo loogu waajibinaayo qiyaasan cala almakhluuq marka waxay ka dhigayaan in makhluuqa looga qiyaasanaayo sidaana xaq ilaahay ugu waajibo kaannahu inay leeyihiin caqligaa ku waajibinaya baatilna wey waxa ay sheegayaan ilaahay makhluuq waxba kuma waajibiyo ayankan qiyaas makhluuqa looga qiyaas qaatayna waxba loogma waajibiyo qiyaas makhluuq looga qiyaas qaatayna ilaahay waxba looguma waajibiyo ilaahayna makhluuqaadka laguma shabaho fala tajcalu lilaahi andaada yacnii ilaahay andaad iyo ashbaaha u yeelina qiyaaskuna wuxuu ku dhisan yahay yacni marka waxa weeye taswiye la simayo marka qiyaaskii qiyaas yani ku dhisan qiyaasu tamthiil ama qiyaasu shumuul taswiye ku dhisan marnaba ilaahay khalqigiisa loogama qiyaasto falaa tadribu lilahi alamhaal qolyaha marka ashaaciradu iyagu waxay yidhaahdaan ilaahay xaq ku waajibay maba jiraba oo rabbi waxba kuma waajibaan laakiin majaas ahaan baa loogu magacaabo oo hadda waxaa laga tilmaamayaa mushaakalo oo waxaa laga tilmaamaya ballanqaadkii u ballanqaaday baa sidan lagu itlaaqay laakiin waxay itlaaqayaan inaan ilahay waxba ku waajibin raddu ficil bay markaa ka samaynayaan masaladii muctasilada saxduna waxay tahay in tafsiil lagu sameeyo oo in la yidhaahdo makhluuq ilaahay waxba kuma waajibiyo waa sax waa xaq qiyaas makhluuq looga qiyaas qaadanayana ilaahay waxba looguma waajibiyo qacan laakiin ilaahay wax waa isku waajibiyaa allah wax waa isku waajibiyaa mushaakarana maahee waxa weeye waa markaa waa xaq yacni markaa oo allah isku waajibiyey wax maanici kuma sugna oo daliil diidayaa ma jiro in la yidhaahdo ilaahay baa wax isku waajibiyey oo siduu allah wax isaga xaaraantinimeeyo ayuu waxna isugu waajibiyaa sida nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuu ilaahay ka soo wariyey yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu allah baa wuxuu yidhi addoommadaydiow dulmiga anaa iska xarrimay oo daatadaydaan ka xaaraantinimeeyey wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu dhexdiinnana waxaan ka yeelay dulmiga mid xaaraanaan ka yeelay ha isdulmiina markaa siduu allah wax isaga xaaraantinimeeyo ayuu waxna isugu waajibiyaa kataba rabbukum calaa nafsihi araxma kataba calaa nafsihi araxma sida labada aayadoodba ay sheegayaan allah raxmad buu isku waajibiyey kitaabadana waxaa laga tilmaamayaa inuu isagu isku waajibiya laga tilmaamaya xadiiskanna waa noocaasoo kale xaqu lcibaadi cala allahi anlaa yucadibahum allah isagaa isku waajibiye cidi kuma waajibin qiyaas makhluuq looga qiyaas qaadanayaana looguma waajibin wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin wahaakada marka tafadulan wa ixsaanan baa allah isugu waajibiyey tafadulan wa ixsaanan ayuu allah isugu waajibiyey marka taana saas weyi xaqa uu allah isku waajibiyey ou addoommada waajibka uga yeelay oo isagu waajib iskaga dhigay cidi kuma waajibine waxa weeyaan waa inaan u cadaabin ciddaan u shariig yeelin oo ciddii markaa waxa weeye shirki ka wada madrhan oo tawxiid kaamila la timi tawxiidku hadduu kaamil yahoo dhammaystiran yahay oo innaba naqsi aanu ku sugnayn wuxuu keensanayaa dembi kabiira inaanu ku israarin oo dunuubtii waa u diidayaa waayo macaasidii tawxiidkii way nuqsaaminaysaa dadkii waa kale tawxiid weyn yihiin qaar tawxiidkoodu waa kaamil qaarna tawxiidkoodu waa naaqis qaar waxay haystaan aslu tawxiid qaarna waxay haystaan kamaalkii tawxiidka waajibka ahaabaa xaasil u ah marka dadka tawxiidkii dhammayska tirnaa uu markaa waxa weeye xaasilka iyaga u yahay bimacnaa shirki akbar iyo asqar lamay imanin dunuubta kabaa'irtaana kumay israarin oo kumay sugnaan ee haddayba dhacdo dembi kabiira inay ku dhacaan deg deg bay uga toobad keenaan kuwa caynkaasa aslanba cadaab lama kulmaayo laa awalan yani waxa weeye hadday tahay marka ugu horraysa iyo hadday tahay dawaam ahaanba naaray ku waarayaanna ma jirto naar marka hore ay gelayaanna ma jirto waa haddii tawxiidka kaamilka ahe xataa inay ah, kabaa'irta ku israaraan oo ku sugnaadaan oo inay ka toobad keenin ku xambaaraya ya inaynay kabaa'irta ku israarin oo ku sugnaanay ka toobad keenaan ku xambaarayaa hadday ku sugan yihiin oo sidaa ku dhintaan ilaahay maba cadaabaya aslanba haddii marka aslu tawxiid ay ku sugan yihiinna cadaab marka ay ku waarayaan ilaahay cadaabi maayo bacdu ahlicilmi tadammuun bay ku fasireenba oo waxay yidhaahdeen tawxiidka hadday la yimaadaan oo shirkul akbar ka maran yihiin cadaab ay ku waarayaan ilaahay cadaabi maayo anlaa yucadibahum cadaab ay ku waarayaan sidana waxay u yidhaahdeen dunuubta kabaa'irtaa cidda ku dhimata mashii'ada ilaahay bay hoos taallaa qaarkoodna in la cadaabayaa way jirtaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bacdi ka mida in la cadaabayaana waa jiraano axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam mutawaatirada waxaa ku soo aroortay dad ahlu tawxiida oo naarta gelaaya oo laga soo saari doono axaadiistaasna way fara badan tahay oo tawaatur macnawiya ku sugan yakhruju naasun ama yukhraju naasun min ahli tawxiidi min annaar dad ahlu tawxiida laga soo bixin doonaa naarta marka dad ka midi waxa weeyaan waa gelayaan ahlulkabaa'irka qaarkood baa naartii lagu cadaabayaa oo marka hore gelaya marka dambena laga soo saari doonaa laakiin in loo fasiro labada weji baa fiican hadduu tawxiidkiisu kaamil yaho dhammaystiran yahay yacni aslanba dee cadaabi maayo oo yacni markaa tawxiidkaasaa gubaya dunuubtii gubaya saas aawadii u diidaya yacni macaasidii waaweyneyd inuu ku dhaco u diidaya hadduu ku dhacana inuu ku sugnaado u diidaya hadduuba ku dhaco kuma sugnaanayo deg deg buu uga toobad keenaya sakhaa'irtana waxaaba lagu dhaafaa kabaa'irta in laga dheeraado in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum marka taana saas yada weeyaan xadiiska laba boqol iyo shan iyo soddon can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam ina min akbar alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayh nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina min akbari alkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a an yalcana arajulu inuu ninku nacdalo waxaa loo jeedaa qof baa laga tilmaamayaayoo nin iyo gabadh ka samaynaya warkan ka sidan samaynaya nin iyo gabadh kuu yahay farqi ma kale leh yacnii shakhsigu inuu nacdalo unbaa macnuhu dhacaya an yalcana arajulu ninku inuu nacdalo waalidayhi labadiisa waalid waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuul allaahi allah rasuulkiisiiow wa kayfa yalcanu arajulu waalidayh siduu ninku u nacdalayaa labadiisa waalid labadii waalidee dhalay aabbihii iyo hooyadii siduu u nacdalayaa yacani miyay dhici kartaa inuu nacdalo aabbihii iyo hooyadii qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam yasubu arajulu aba arajuli fayasubu abaah yasubu rajulu ninku wuxuu caayayaa aba rajuli nin aabbihii buu caayayaa fayasubu abaahu markaasaa kii kalena wuxuu caayayaa ee aabbihii la caayay abaahu kan aabbihiis buu caayayaa saa waa loo fasira ama la yidhaha wuxuu caayayaa kan cayda bilaabay abaahu aabbihii buu caayayaayo tasabubka uu sababay cayda ayuu ku caayayaa wayasubu ummahu wuxuu caayayaa hooyadii nin hooyadii buu caayayaa fa yasubu ummah markaasaa ninkaa kalena ee hooyadii la caayayna isaguna kan hooyadii caayayaa saa waa loo fasira waxaa kaloo loo fasiray in labadaba isaga loo celiyo wayasubu ummahu ninbuu hooyadii caayayaa ay umma rajul ama umma shaksin fa markaasuu haddana wuxuu caayayaa ummahu hooyadii buu caayayaa kan cayda bilaabayoo sababitaanka uu u sababay inuu ninka hooyadii caayo baa waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu toos hooyadii isagu u caayay bay ka dhigan tahay xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray min alkabaa'iri an yalcana arajul waaliday inay kabaa'irta ka mid tahay riwaayadana waxay sheegaysaa inna min akbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah. marka dunuubtii waxay u qaybsantaa saqaa'ir iyo kabaa'ir kabaa'irtiina waa sii kala waaweyn tahay akbarulkabaa'ir iyo yacni markaa kuwo ka sokeeyo oo kabaa'ir abaa jira akbarulkabaa'irkiina laguma gaaryeelin shirkul akbarkoo keliya laguma gaaryeelin ee dunuubta kabaa'irta kuwa waaweyn akbarulkabaa'irka waa soo geli karaan marka akbarulkabaa'irka la ballaariyo siduu xadiiskii oo kale sheegaayey isaguna ku soo arooray saxiixaynka alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir qulna bala ya rasuula allah qaala alishraaku billaah wa cuquuqu lwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa qowlu zuuri alaa wa shahaadatu zuuri fama zaala yukariruha xata qulna leytahu sakat xadiiskaasiba akbarukabaa'irkii wuxuu ku daray waalid inkaarnimada iyo markhaati beena laha jamaahiirta waxay qabaan ama culammada sunna waxay qabaan dunuubta inay u qaybsanto sakhaa'ir iyo kabaa'ir waxaana ku tusinaya adilada kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam qur'aanka waxaa laga daliishaday aladiina yajtanibuuna kabaa'ir ilithmi walfawaxisha ila lamam marka lamamku wuxuu noqonayaa sakhaa'irtii marka dunuubtii kabaa'ir iyo eh, inay leedahay kabaa'ir iyo sakaa'irba leedahay ayaa laga qaadanaya maa li hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha marka sagiire iyo kabiireba waa la sheegay wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum kabaa'irtii iyadoo laga dheeraadaa sayi'aad kale inay jiraan aayaddu sheegaysaa idan kabaa'irtii laga dheeraaye wa khayru kabaa'ir sayi'aadka kale laynoo sheegaya waxaa ka soo baxaysa inay sakaa'ir yihiin axaadiista nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa caddaysay oo marka xadiiskan hadduu yahay khaas ahaan riwaayada sheegaysa min alkabaa'iri an yalcana arajul waalidayh ama an yashtima arajul waalidayhi fii lafdin aakhar marka dunuubtii kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay u qaybsantaha bacdibaa waxay yidhaahdeen dunuubtu waa wada kabaa'ir laakiin dembi kasta marka loo eego ka ka weyn marka loo eego wuxuu noqonayaa sakhiiro nisbada kaasuu sakhiiro u noqonayaaye sidiisa sakhiira uma aha ka ka yar marka loo eegana wuxuu noqonayaa kabiiro marka waxay ka dhigteen qaacida ahaan inay qaarkood yidhaahdaan cidda dambiga lagu caasiyaya maadaamuu allah yahay allahna weyn yahay wax kastoo allah lagu caasiyaa waa weyn yihiin laakiin calaa kulli xaal saxiixu waa sida hore waa inay dunuubtu xaqiiqatan u qaybsanto labada nooc kabaa'irtuna ay sii kala waaweyn tahay oo ay jiraan akbaru kabaa'ir iyo qaar kabaa'iroo ka sokeeya ay jiraan dambi oo dhanna waxa ugu weynaansha badan gaalnimada ayu danbi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak dunuubta kale ee kabaa'irta ah dee waa sii kala waawen yihiin qaarkood baa dee akbarulkabaa'irka inay soo gelayaan marka akbarulkabaa'irka la waasiciyo ka mid noqonaya waalidinkaarnimadu waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee aadka u waaweyn bay ka mid tahay xadiiskii kale aynu sheegnayna shirkigii waa ku ledhayo akbarulkabaa'irku la soo gelinayay ala unabiukum biakbar lkabaa'ir qulna bala ya rasuul allah qaala alshraaku billahi wa cuquuq lwaalidayn sa laysugu lahay aad xaqullah markii la sheegay in meel lagaga dhacay xaqii labada waalidna in meel lagaga dhaca lagu lamaaneeyey sida qur'aankaba dee laysugu lamaaneeyo ya waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayk wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan wa bilwaalidayni ixsaana marka xaqa allah marka la sheego xaqa labada waalidna waa lagu ladhaa marka waalidinkaarnimadu waa xun tahay waa dembi aad iyo aad u weyn waa nicmadii labada waalid oo meel lagaga dhacayo oo laga abaalka darayo ciddii sababba u ahayd jiritaankaaga aad jirto ayaad xaqiisii meel kaga dhacaysaa wax kastoo markaa labada waalid dhibku ah oo ay dhibsanayaan oo ka xanaaqayaan oo curfan ay tahay in laga xanaaqo ama curfi uu ku dareeray waalidadu inay ka xanaaqayaan inuu kula kacaa uma bannaana ha yeeshee wax macsiya ku atiici maayo haddii curfan wax laga xanaaqo aynay ahayn laakiin waalidku dee iska cadho badan yahay oo shay laga xanaaqaba aan mudnayn waxaa dhici karta ashyaada qaar in loogu cudro ashyaadano kale dee curfigaa loo celinaya alcurfu muxakam waatay culammada qaarkood sheegeen daabit xaddulcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan liummin kaana daaka aw liab xadka cuquuqu muxuu yahay xadd xaddulcuquuqi maa yuhayiju lghadab xadka cuquuqa iyo tacriifkiisu waxa weeye xaddu shay waa tacriifu waa wixii cadhada kiciya curfan curfiga gudihiisa ku kiciya iyo caadada iyo sida loo bartay liummin kaana daaka aw liab ama hooyaha lagula kaco ama aabbaha lagula kaco oo hooyada laga cadhaysiinaayo ama aabbaha laga cadhaysiinaye waxay noqonaysaa waalidiinkarnimay noqonaysa marka kelmad xun in lagu yidhahda ma bannaana falaa taqul lahumaa uffin wixii ka sii weyna waa ka sii daran yihin ahlucilmigu xataa waxay yidhahdeen gacmaha laguma saydhi karo indhaha laguma takhli karo si cadhale inaad u eegto indhaha ku takhasho markaad waxaad yacni yara karaahiyaysanayso ay kugu yidhaahdaan ama dee wakhtiyada qaarkood ay ku yaro maagaan ama ku canaantaan waxa weeye inaad indhaha ku takhashaa kuma bannaano xadiiskani markaa wuxuu sheegayaa shay waalidinkaarnimadii ka mida oo ah labadii waalid in la caayo ama la nacdalo lacnadda mar baa loo isticmaalaa macnaha cayd oo dhan wa tugsirna lacna kuma gaar aha khusuuska erayga inay odhanayso lacnatullaahi calayk waxaa laga tilmaamayaa cayda badan iyo habaarka badan oo dhan in looga jeedo macna waasica laga tilmaamaya sidaas aaweed ba riwaayaadka xadiiska qaar ka mida ku soo aroortay min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh kabaa'irta waxaa ka mida inuu ninku caayo labadiisa waalid xadiiska waxaa laga qaadanayaa annahu yujcalu mutasabib kalfaacil kii sababaayey markaa cayda u sababay labada waalid in laga dhigaayo si mid caydii labada waalid la yimi yani yujcalu mutasabibu kalmubaashir mutasabibkii baa laga dhigaya sidii mubaashirka inuu la xukum yahay qof kale waalidadii inuu caayaa waxay ka dhigan tahay inuu isagu waalidadii caayay oo aabbihii hooyadii inuu isagu caayay ka dhigan tahay maadaama ay dhici karto haalib ay tahay qofka kalena inuu ku aargoosto oo ugu jawaabo inuu kan kale waalidadii caayo markaa sababista cayda u sababayo baa laga soo qaaday inay la mid tahay inuu isagu la yimi oo baashiray saasoo kale laga soo qaaday halkaana waxay daliil u tahay saddu daraa'ic waxa la yidhaahdo shareecada waxaa lagu yaqaanaa waddada mafsada keenaysa in la awdo marka saddu daraa'ic adilada xujada u abay ka mid saddu daraa'icana alcalaamatu ibnuqayim baa ku dheeraaday kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin waxaan u arooriyey sagaal iyo sagaashan daliil oo min alkitaab wasunna uu ka soo aroorinayo midhadh yar oo axaadiista ka mida dacfa ku sugan laakiin haalibkoodu waa saxiixa qur'aankana de waaba laga deliishaday sidu daraa'ica walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm waxaa laga deliishanayaa sadu daraa'ica xadiis kalena waa laga deliishanaya adilo kalena waa laga deliishanaya wuxuu odhanaya alcalaamat ibnulqayim shareecada rubuceed bay ku dhacaysaa sadu daraa'icu waayo shareecadu waa amar iyo nahyi amarkiiyo nahyiga mid walbana waxa weye amru linafsi iyo amru lighayri iyo nahyu linafsi iyo nahyu lighayri marka nahyu lighayrihi baa wuxuu noqonayaa sadu daraa'ici marka shareecada rubuc bay kaga dhacaysaa afar meeloodoo meel ahaan bay kaga dhacaysaa shareecada sadu daraa'icu halkan ishkaal baa iman kara ku saabsan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka hooyadii aabbihii nin kala caayay isna inuu ku jawaabayo inuu aabbihii hooyadii caayo kaa kale waxaana la ogsoon yahay qof walba dembigiisa inaan qof kale ka xambaarayn qofna dembigiisa inaan qof kale ka xambaarayn walaa tasir waasiratun wisra ukhra qofkani maadaama aanu isagu markaa ku caayinna aabbaha iyo hooyadana aanu caayin waalidkaasi dee inaad caydaa say u bannaanaato miyaan taqriir laga fahmay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taqriirinayo sidaasi markaa maadaama uu sheegay inay dhacdo inay bannaan tahay miyaan laga qaadanayn jawaabtu waxay tahay laga qaadan maayo oo masaladan waxay noqonaysaa min baab alikhbaar bilwaaqic waxa jiraa laga warramay laakiin inay jaa'is tahay laynoma sheegin adilada kalea ku tusinaysa inaynay bannaanayn walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ama inahu laa yajni calayka walaa tajni calayhi adiladaasaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa in uu sidaas sameeyo inayna bannaanayn laakiin waxaa looga jeeday min baab alikhbaar bilwaaqic waxa dhacee haalibka in laga warramayaa looga dan lahaa laakiin inay bannaan tahay loogama jeedin kumana tusinayo xadiidku yacni marka xukum ahaan baa saas idiin bannaan muraadku ma aha laakiin waaqic ahaan bay dhacdaa baa looga jeedaa halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online